بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيina mحamed وعلى آله وأصxaaبه أجمaعين waxaan kusoo jirnay ciladii mustanbadada ahayd ayaan kusoo dhex jirnay waxaan soo gaarnay fasalkii ahaa daadku kaga hadlayay waqad yakunu waصu cilatan qad yakunu waصu cilati صifaة kaqowlina fi اlburi inahu maطcuum wqad yakunu isman kaqowlina turaaba wman wqad yakunu xukma sharciya kaqowlina yaصixu wuduءuhu fatasixu salaatuhu ayb min anaasi man qaala laa yajuusu an yakuuna ismu cilatan ismikaasde waan soo sheegnay shalay ismkaas macnihiis waxa wey waa ismka jaamidkaa wey ismi wasfi mushtaqa ayaa la xukunka in lagu xiro laakiin hadduu yahay ismi jaamida sida tusaale ahaan rajulun tawiil iyo rajulun qasiir iyo wax ku xiran ma jiro laakiin macna inuu ku xiran yahay ayaa la rabaa weytaan shalay waan soo marnay faslun wuxuu yihi waa yajuusu waxaa banaan an yakuuna alwasfu wasfigu inuu ahaado nafyan mid la nafiyey oo meesha laga saaray inuu ahaado aw ihbaatan mid la sugay inuu noqdo waصfi meesha laga saaray oo nafyi ah inuu noqdo iyo mid la sugay inuu noqdo intaba waa dhici kartaa taa macnaheed waxaa weeye fuqahada usuuliyiintu markay ka hadlahayaan wasfiga wax lagu cilaynahayo ayay afar u qaybiyaan afartaas ay u qaybiyaan waxaa weeye xukm lwujuudi ah oo jooga in lagu cileeyo waصfi wujuudi oo jooga sida maxaa leh taxriimkii in lagu cileeyo o kale iskaar marka taxriimka waa xukun jooga iskaarkuna waa xukun joogo sidoo kale waxaa bannaan in cadam cadam xukmi la nafiyey wasl nafiyey in lagu cileeyo waxaa bannaan in xukmi la nafiyey wasfi wujuuda lagu cileeyo waxaa bannaan kaa cagsigiisa oo ah in wax lagu cileeyo wasfi cadamiya in lagu cileeyo xukmi maxaa la yihaahdaa wujuudiya wax lagu cileeyo xukmu wujuudi in lagu cileeyo waصfi cadami midaasa marka khilaaf badan u ka jiraa wuxuu marka waa yajuusu an yakuuna waصfu waصfiga wax lagu cileynayay nafyan inaad mid la nafiyey uu misaalin doona aw isbaatan mid la sugay falisbaatu sugitaanku ka qowlina oraahdanada weeye aan nidhi liannahu waaritun liannahu waaritun intaa bas kaga tegay liannahu waaritun marka xataa markaa shuruuxdu si aad u noqoto waxba intaa kuma kornin laakiin waa in la sugo waa in meesha uu nafyi nafyi ka hormaro oo tusaale ahaan la yihaahdo laa taصixu lahu maxaa la yihaahdaa wasiya o kale tusaale ahaan in la yihahdo laa taصixu lahu alwasiya liannahu waarisun waa in la yihahdo liannahu marka waa xukun waad ujeedaa waa lagu hadda wax lagu sugahaya waa xukun sugan kownu waaris uu yahay marka laa taصixu lahu wasiya oo kale tusaale ahaan in la yihahdo nafyi kutubta qaarkoodna saasaa ku qoran laakiin shiyaas uma bixin kutubta saasaa ku qoran ayb midka labaad wanafyu ka qowlina in la diido weeye nafyi in meesha laga saar shayga olya liannahu laysa biwaariin liannahu laysa biwaariin marka لأnنhu laysa biwaariثin macanaheedu maxay tahay waxaa la yihi laa taصixu lahu eh, eh, eh, tasixu lahu cafwan tasixu lahu alwasiya inaad tiraado tasixu lahu alwasiyatu in loo dardaarmo waa asaxaysa oo maxaa dhacay لأnnahu laysa biwaariثin mid wax dhexlaya maaho qaraabo iyo abti iyo adeer iyo in adeer iyo haba ahaadee laakiin qof wax dhexlahaya ma aha wey marka tasixu lahu wasiyatu wasiya u asaxaysa لأnnahu laysa biwaariثin saasay noqonaysaa marka nafyi iثbaat labadaba shidaas isag wuxuu qabaa insaa loogu xilan lakiin masaa-isha qaar khilaaf ku jira waa jira kutubta kalan ku arki doona waxii walaysa bituraabin walaysa bituraabin hadda maxaa la yihahdaa oo laysa bituraabin lafteeda wax laga hormariyo oo tusaaleaan aad tiraahdo laa yasixu tayamumu bihi in lagu tayamumo asaxayso maxaa dhacay liannahu laysa bituraabin laysa bituraabin turaab ma ah oo macnaha markaas waxaa wey dhagax iyo geed iyo derbi iyo mida kuma tayamumi karta markaa soo boodaysa marka in wax laga hormariyo wey almuhim marka nafyi in wax lagu cileeyo waad ujeedaa waa waa saxiix weeye lakin waa masale khilaaf un ku jiro wa min annaasi culimada waxaa ka mid o khilafka marka ad sheegaya wa min annaasi waxaa ka mid a man baa ka mid culamada qaalayi laa yajuusu ma banaana an yujcala nafyu cilatan nafyi iyo shay la diiday oo meesha laga saaray in cilo laga dhigo ma banaano wadaada yiri baa jira aan runtiis wadaadi saas qabaa waa jiraan hoosna maxaa la yihahdaa muxaqiqu isaga maxaa la yihahdaa ka qabtay muxaqiqu ka qabtay marka halkaa ka fiiri insha allah muhimaddu waxay tahay waa inay maxaa la yihahda afartaa qayboodon sheegnay saddexna waa fiican yihiin saddexna waa fiican yihiin oo heer saro weeye mid baa khilaaf ku jira middaa khilaaf ku jira weliba waxa loo badan yahay sida maaa shiraasi maray cagsigeeda loo badan yahay oo inuusan banaanayn laakiin shiraasi rag kale ayaa waxaa qaba inuu banaan yahay aan ka socon wadaliilu daliilku waxaa weeye boqoladuu radinaya marka min annaas u yiri calaa maa qulnaahu wix annagu aan niri daliil waxaa u ah ana maa jaaza shayga ay banaanaatay an yucallala in lagu cilayo bihi asagaba nasan haddii nasku yimaado oo muxuu ka wadaa bimacnaa raggan hadda diidan wa minnaasi man qaala laa yajuusu an yujcala nafyu cilata niman kale ayaa waxay leeyihin haddii aayad qur-aan ku timaado ama xadiis ku yimaado isagoo cilad nafyi ka dhigahaya waxay ogolaanayna laakiin in lasoo isticmaalo lala soo baxaan diidaynaa wy marka taana waa maxay uga faa'idaynaysa haddaad markii nas ay ku timid baad ogolaateen in lala soo baxana maxaa u diidaysaa murashiraasma ku laazimo waana sax aqowl xog badan wy aqowl xog badan laakiin eh, dhinaca loo badan yahay waa inaan la ogolan wey wdaliilu calaa maa qulnah waxaa nii oo ah inay banaan yahay nafyigu inuu banaan yahay cillo laga dhig waxaa weeye annamaa jaaza waxay banaanatay an yucallala bihi in lagu cileeyo nasan haddii nas ku yimaada jaaza waxaa banaan an yucallala in lagu cileeyo bihi asaga istimbaaan la soo bixidu mar haddaad ogolaateen aayad quraan xadiis hadday nafyi ku timaada iyagoo cillo laga dhigaayo aad ogolaateen jaaza an yucallala bihi istimbaaan inuu mujtahidku la soo baxo oo markaa wax ku cileeyana waxaa weeye waa banaan tahay inuu qudaama sifican uga hadlo noo kale ku hadli doono kalbaati sida isbaatkoo kaleba isbaatkama in lala soo baxay waa ogashin wey haddii xukun laga dhigo tacliil oo ilaahay sheego oo rasuulkiisu alayh salaatu wasalaam waxaad ogoshihiin istimbaadna in lagula soo baxo haddii marka ilaahay sheegay oo rasuulkiisu sheegay wasfi cadami ah oo nafyi ah aadna ogoshihin taasa wax lagu cileeyo in mujtahidku la soo baxo istimbaad ku samay maxaa ku diidaysaa saas horata u laazimiya laakiin way ka jawaabayaan nimanka diidan hawsha ayada taas wuxuu yihi wayajuus waxaa bannaan an takuuna cilatu ciladu inay ahaato daat wain laba was inay wadata w wain inay wata afwan daata wain wasfu saaxiibta ciladu inay wasfi leedahay oo tilmaan leedahay ayaa dhici karta wo waatee tusaaleaan lagu yihaahdo alqatlu lcamdu in lagu yihaahdo wasfi wataawo oo amdi camdi wataawo aw aw wasayn laba wasfi inuu wato laba wasfi bimacnaa ciladii baa mar waxay leedahay tilmaamo ha u qaadana cilalkii madaxa banaanaynata hal cilo ayaa waxay leedahay tilmaamo wey marka cila murakaba ayaa la yihah daat ajzaa ayaa la yihahda oo hadda haddii tirahdo qofkan qof buu dilay hala dilo de waa lagu le sax maa qofkan qofku dilay hala dilo inaad tirahdo waa inaad caddayso inuu yahay tnada hada qatlun camdun cudwaani waa inaad ku darto haddaad camdi xataa ku darto lagaa yeeli maayo limaada lanna waxa laga yaaba kasm wax loo dilo laakiin qisaas aad u fulinayso inaad maxaa la yihahdaa aad qaadi iyo waali iyo aad tahay baa laga yaabaa oo qof qطaacu uruqa aad ah, dilaysaa laga yaaba muxaarim inaad dilaysaa laga yaba marka camdi waa yahay lakin cudwaan maaha marka waa inaad ku darto tira markaa ti waxbaa la qisaasanaya haadaa qatlun horta waxbuu dila wa camdun waana u kasa haddaad camdi tira maxaa meesha ku baxaya khata baa ku baxaaya haddana waa inaad ku darto cudwaan gardarro inuu ahaa wey xadgudub waa inu ahaa waa inaad ku sidarta haddana weliba mukaafi inuu yaho u dhigmo howlahaasoo dhan marka lagaa sugahaya howlaas marka waa in la isku dardaro howlaha marka la isku dara xukun kusoo baxaya marka eh, aara iyo wax ka badanba intaa iyo wax ka badanba inay hal wafi leedahay ciladu inay laba wafi leedahay inay ka badan leedahay intaba waa dhici kartaa wey intaba waa dhici kartaa wadaadada waataan soo sheegnay qaar baa shan gaarsiiyey shaari doon qaarna waxay dhaheen cadad male wuxuuna u fiirsa wuxuu ku yiri walaysa laha cadadun maxsuurun awsaafta cilada awsaafta ku dhegaysay tilmaamaha cilada ku dhegahaya waxaa weeye xukunka shalay aan soo maraynay oo ku saabsanaa in eh, cilada xukunka maxaa in lagu cilaynaya dhowr cilo oon tusaalaan soo maraynay muxuu ahaa in lagu cileeyo agee ku soo marna wadigii iyo aged meesha ayada ah. aged meesha mar shala marayn in lagu cileeyo xukunka keliya in dhowr cilo in lagu cileeyo meeshaan soo shala soo marayno taxriimka iyo wadiga iyo agee toban iyo sagaal ma yahay ah, fasalka macnaha tan oo kale ma aha ku qaldamin wayajuusu an yasbuta alxukmu lwaaxidu bicilatayni wa alaaثa ma aha tan waa cilal madax banaan kalqatli yuujib maxaa la yihaha bilqatli wazina waridsan ujeedi mid walba u madax banaanta xido waxbaa lagu dili waa cilal madax banaan zino muxsin waxbaa lagu dili qatli waxbaa waa cilal madax banaan mid walba xukunka gooni bay la tahay tan waxa laga hadlay hadda middan hadda laga hadlay annaga noo socota waxa wey waa hal cilo oo iyadii baa waxay leedahay tilmaamo iyo awsaaf iyo bidhaamay leedahay marka kuwaasuna maxay ahaayeen cilal madax banaan oo mid walba xogka gooni loo noqonayso haddii rido laga helo waa lagugu dil haddii camdi cudwaaniya lagugu helo waa lagugu dil haddii lagugu helo maxaa la yidhaahdaa zina lagugu helo muxsanaati waa lagu mid xog waa la gooni banaanay laakiin tan waa wasfi wey hal wasfi ayaa wuxuu leeyahay tilmaano tilmaamuu le markaa kala duwan saa in ola socotaan marka w walaysa laha cadad maxsuur cadad go-an ma laha waصfiga oo cilada ku dhagaaya cadad maxsuura oo go-an male waa xukya waaa laga xikaayado laga sheego laga soo noqray bacd fuqaha can bacd fuqaha waxaa laga soo guuriyey annahu qaala inuu yihi bacdigaasu laa yuzaadu lagama kordhinaya awsaafta calىa khamsati awsaaf shan waصfi laga kordhin maayada ciladu waxay dhaheen shan waصfi wax ka badan ma yeelan karto an waصi ka badan ma yeelan karto warkaasi la yimaada wuxuu ku yihi wahada laa wajha lahu wax wajha iyo wax qiil ah iyo wax daliiloo haysto ma jira buu ku yidhi shiraasi ma ogin ba hawshaa wa daliila haysato maxaa dhacay lianna alcilala cilooyinku sharciyatun waa sharci wey horta cilooyinkaan ka hadlayna halkan looga haday waa cila sharciya wey laa cila caqliya cila alcaqliya wey marka macnaheedu taas muxuu ka wadaa lianna alcilal alsharciya muxuu ka wadaa waxaan sugaynaa shareecadan waxaan ka sugaynaa ama mujtahidku inuu la soo baxo ciladan awsaafta iyo tilmaamaha ay leedahay wey shay sharciya wey shareecadu marka hadday cilo intay sheegto awsaaf haddana u sheegto waxaa weye waa la aqbalayaa oo la aqbalay wax dhibana ma jiro lanna acilala cilooyinka halkan looga hadlay sharciyatun waa cilal sharciya weye cilal caqliya maaha marka u fiirso faidaa jaasa hadduu banaanaatay buu ku yihi an yucallaqa axukmu xukunka in lagu xiro fi harci sharciga in lagu xiro calaa khamsati awsaafin shan wasi jaaza waxaa banaan an yucallaqa in lagu xiro xukunkii calaa ma fowqaha wax ayaa shantaa kasii badan ayagu waxay ku doodayaan waxay leeyihin markaan nusuusta fiirfiirinay waxaa noo soo baxda meelo badan ku ogaanay cilada inaan lagu xirin wax ka badan shan wasfi saasaan ogaanay leeyihin laakiin istiqraa ma sheeganayaan la soo istiqraa taam ah oo leeyihin nusuusta dhan baan inta dhex marnay baa shantaa inaan laga kulmi noo soo baxday male waxay leeyihin meelaan helnay ah, meelo badan baan saas helnay badan haddaad hesheen adama istiqraa ma haysaan oo nusuustao dhan ma soo afjarteen maya wey mana soo afjar haddaad soo afjarin dee maxaa diidahay marka wax diidahayo ma jiro marka faidaa jaasa hadday banataan yucallaq alxukm xukunka in lagu xiro fi sharci shareecada dhexdeeda calىa khamsati awsaafin shan wasfi jaaza waxaa banaan an yucallaqa xukunka in lagu xiro calىa maa fowqahaa wax intaa ka badan in lagu xiro oo awsaafa cilada in lagu xiro ayaa banaan wa marka wax diidaya ah ma anaga marka waxaana xukunta buu leeyahay shareecada iyo mujtahidka wax la soo baxo ayaana xukumay marka waa runtiis wax dhibana ma laha w wax hadda lagu diido lama hayo fasl wayajuusu waxaa banaan an takuuna acilatu ciladu inay ahaato xukunka lagu xiro waaqifatan mid taagan waaqifa midaan dee kutub eh, meelaha naadirka uleeyahay kamid shiraasi magacan asagoo kale kutub usul waxaa ku qoran qaasiratun qaasira inay tahay sa hadda meesha hoose noo qortay soma jeed ay qaasiratun hayr mutacadida soma jeed qaasira inay tahay baa noo qoran waxaa kaloo kutubta usul fiqiga ayana tan waa midka macnaha uba magaca ugu badan waa ka mid qaasira in la yihahdo magaca labaadoo isna badan waxaa weeye in la yihah laazima meeshay laazimaysaa kamana dhaqaaqdo qaasiradu macnaheed waxaa weeye qusirad hunaa weeye ma gudubto meesha ay taagan tahay bay kuma dhaafto laazim haddii la yihahdo makaanka ma dhaafto wy waaqifna waa la macno wey waaqifa meeshay taagan tahay wey laa tataxarak oo meeshaan ay ku timid bay taagan tahay makaan kale kama baari kartid kama raadin kartid marka waa ismacli kutubkood imaanaya wuxuu yihi kacilata asxaabina asxaabtanada ciladeeda shaaficiyada wey fi dahabi ay dheheen walfidata ay dhaheen maxay tahay ciladu waxay dheheen waa amaniya waa lacagnimo inay tahay mana dhaafaysa meel kalood ka helaysa male beriisna ka heli maysid masegana ka heli maysid geelna ka heli maysid arina ka heli maysid lo-na ka heli maysid lacagnimo ma dhaafto kuwaan wey samaniya ay dheheen y laakiin waxaa la oran karaa waktigaa isaga haddaysan jirin hadda waktigaan aan joogno alwaraq waxyaalaha wax lagu karto waraaqda oo lacagaha ah oo samanka loo bixi magacyada kala duwana dollar iyo yen iyo faran iyo mana iyo shilin iyo hala yira wixi la rabaa hala yiraahdee iyo farane waxaa weeye dollar waa kala waxay soo gelahayaan ayagana ciladihee laga helay dahabka iyo fidada halkaa waa laga helahayaaw dalka waa laga helaya marka waagaas aysan jiri laakiin hadda la socda hawshaa waa la helayaa hawsha hadda waa la helaya walaysa bibaciid marka wuxuu ku yidhi marka xukunku marka waa kana wayajuusu waxaa bannaan cilladu mid marka waa taas wayajuusu an takuuna cillatu waaqifatan ka cilati asxaabina fi dahabi wاlfida meesha ayagaa ma dhaafto cid kale waxba laguma caleeyo saa daraaddeed sami xashe wuxuu ku yidhi fainahum asxaabtu callaluu riba fiihima waxay ku cilayeen bikownihimaa jawharayn ay yihiin alasmaan jawharay asmaan inay yihiin jawaahirta iyo waxyaalaha qaaliga ah oo asmaanta wax lagu kala gato oo bimacnaa hadda haddaad deeman iyo dhagax iyo haddaad maxaa ley kobro iyo haddaad soo saarto e iyo maas haddaad keento waxba kuma gadan kartid waxba lagaa gadan mahayo laakiin haddaad la timaado filday dahabaad la timaado waxba laga gadan hayaa saasay leeyihin lakin hadda waa dhacaysaa in maxaa ley kobraha iyo maxaa la yihahda maas iyo waxyaala nocasan wax lagaaga gato waa dhacaysaa wey kuwaas laftooda hadda waa dhacaysaa de waxay ku xiran tahay adduunkii baa hormaray adduunkii baa hormaray hadda dahabka haddaad dhagax maanta halkaan aad soomaaliya ka hesho misho waxaad helaysaa intaad saarto wuxuu kuu sheegayaa meesha kuugu dhow qiimaha ka joogo nairobi wuxuu ka joogaaba kule intaas adisababa intaas muqdisho intaas ku joogaaba walgu leeyahay dubay haddaad geysa intaas ku helaysaa waxaa la og yahay taarigaa lagu xiray dhagaxa soomaaliya maanta laga soo saaro suuqa markii la geeliyo waxaa la ogaanaya dhagaxan somalia laga keenay haddaad angola ka keentay waxaa lagu leeyahay angola from angola baa lagu leeyahy south africa adaga from south africa lagu leeyahay suuq madow hadduu yahay xabs baa lagu gelinaya macnaha maa hadda wax iska furan ma jira sheekh <laughs> wax iska furan hadda waxaa nambaraa lagu xirta hadda adduunkii nambaraa lagu xirta dad baa hadda awooda soo soomaaliya soo fura malo teleefonkuma gelaysid wax alla ah, wax walba waa la xirta rag baa xirtay sheekh waxaa wax u baahay marka in la soo dhacsado dadan soo dhacsanin <laughs> rag baad marti u ahanaysaa wey rag baad marti u ahanaysaa marka eh, jawaahir wey kownumaa makhluuqayna ay yihiin lihamaniyati waa hadihi cilat lqaasira wey cilla qaasira meesha ma dhaafto lacagnima iga ma dhaafto laakiin waa la dhaafin karaa waqtigan haddaan joogno waa jira waa lagu ijtihaaday wey wuxuu ku yidhi marka taas waxay ahayd cila waxay ahayd waaqif oo qaasira meesheeda ma dhaafin fi dahabi walfidana lagu miaaliye wayajuusu waxaa banaan ciladii wayajuusu an takuuna cila wey ciladu inay aata mutacadidata mid gudbaysa oo furuuc badan iyo masaa'il badan iyo meelo badan ayay kuu gelaysaa wey meel badan bay kuu gelaysaa waad gudbinaysaa haddii laga helay burka haddii laga helay haddee lixdii nebigu sheegay calayh salaau wasalaam alburu bilburi wtamr bitamri zabiib bisabiib la yiri shaciir bishaciir walxindu bilxinda le lixdii laguma gaabine wax kastoo gowska la saaray baa la geliyey maxaa la yihahdaa lana beego ama tucmi laga helo adigoo culooyinka fuqadu saddexda ay ka qabeen ayaa lagu jiiday wey marka waxay tahay midaas waa mutacadiya tacadad can maxaliha ilaa hayriha waana meesha cililka u badan yahay haddaad su-aal weydiisoo tiraahdo ya xaggee u badan yihin ma qaasira cililka u badan yihin mise mutacadiya mutacadiya u badan yihin qaasiradu waa yarta sheekhu almutacadiya waxaa weye kasiiro jiddan saas marka xataa waxay kutusaysaa shareecada nebi moxamed calayh salaatu wasalaam inay tahay shareeco la soconaysa waxaa weye waktiga iyo zamanka la soconaysa iyo xawaadista la soconaysa ayay tay kutusaysa shareeca saalixa inay tahay ayay kutusaysaa qofkii fahma waxaa kaloo dee cilalka markay ishardiyaan waxaa kaloo ina faaida ku jirta waa haday cilla qaasira iyo cilla mutacadiya hadday iska kaa qabtaan baabu tarjiix markaad joogto alcilla mutacadiya hiya muqadama ayadaa la hormarinaya cilla qaasira dib baa u tuuraysaa cilla mutacadiya laanno maxaa dhacay ayadaa wax kordhinaysa wey inay wax kordhiso oo la bacrimiyo oo la faahfaahiyo meel badan bay noo gelaysaa lakin kaasiro meel bay nagu gaabanaysaa waxa meel marka nagu gaabina hal xukun dhalinahaya waan ka tegayna marka xugno badan oo dhalinaya qaadanaynaaba wa qaala bacdu asxaabi abi xaniifa waxay dhaheen raximah llahu tacala waxay dhaheen laa yajuusu ma banaana an takuuna inay ahaato eh, laa yajuusu an takuuna alwaaqifatu cilatan cillada waaqifada oo laazimada oo qaasirada ma banaana bay dhaheen inay cillo noqoto wadaadada warkaas l kutubta o saas de ugu qoran tahay kutubta saas ugu qoran tahay oo lagasoo laga soo guuriya cillo ma ahay dheheen leanna maadaama aysan meesheeda dhaafaynin waxa weeye cillo ma aha bay wax cilaa noqonayso ma jirto warkaasi la yimaado shinaas waa radinaya waana sax in la radiyo wahada ayru saxiixi warfayow ayrkiis weye ayru saxiix mid fayow ayrkiis weeye ma banaano warkaa war saxa maawe limaa bayanaahu waxaan caddaynay weeye ana alcilala cilooyinku amaaraatun waa calaamado wey sharciyatun oo shay calaamado iyo sumray bidhaamo wey sharciyatun oo sharciga laga qaadanayo caqliya ma ah sharcigaa laga sugaayo calaamaadka iyo sumadaha bidhaamaha xukunka laga ratibaayo sharcigaa laga sugaayo waa calaamaad marka sharciyaw fayajuus waxaa bannaan an tujcala in laga dhigo alamaaratu amaarada in laga dhigo macnan in macno laga dhigo oo laa yatacadda aan gudbayn macno aan meeshaa dhaafayn in laga dhigo wax diidaayo ma jiro nimankaan waxay dhaheen cilla qaasira ama muwaaqifa ama laazima waxba laguma celin karay dhaheen markaas wax sax maaho oo laga xoog badany sida shiraas sheegay marka cilal ama cilalku waa amaaraad sharciya waa calaamaad iyo ismadabki sharciya waana tan soo sheegnay saddex madhab baa ku jirta madhab almuctazila cilada markii laga hadlayo alcilla horta marki la tacrifinaya dele waxaa la yidhahdaa alwasfu alظaahiru almuntabit markii laga hadlayo alwasf horta waa inu wasf yahay shaygu waa inu tilmaan yahay haddana daahir waa inuu muuqdo muntabit inuu yahay waa in la koobi karo ousan khafi ahayn uusan khafi ahayn cilladu saasa laga wada marka cilladu marka amaaraad sharci wey laakiin xukunka ku xirnaashadiisa markii laga hadlay waxaana muctazila waxay qabaan ciladu daatadeeday u keenaysaa maslaxada iyo manfacada waana laazim waana war baaila madhab kalead waa madhab ashaacira oo ahayd xukunka wax taiir ay ku leedahay ma jiro waa iska calaamad meesha iska babanaysa wey kaasna warkaas waay macnaheedku inay shareecadu mucallada ma aha waana war baaila madhabka saddexaad mxu saxda oo qabaan salafka iyo ahlusunna waxaa weeye inay ciladu tahay xukunka tasiir iyo saamayn ay ku leeda maslaxaan ay kutusayso mafsadada ay dafcinayso ilaahay subxaana watacaalana awoodda uu geliyo asaga u yeelay oo umeedka mafsada looga fogaanay marka limaa bayana ana cilal eh, amaaraat sharciya uu yeeray waxbaa ku jira wey laakiin inay amaaraat sharciya tahay sax walba laakiin tacsiir xukunka ma ku leedaha ha tacsiir waa ku leedahay wey tacsiir isaan waa ku leedahay fayajuusu waxaa banaan an tujcala marka amaaratu amaarada iyo calaamadda in laga dhigo macnan macne iyo wasfi in laga dhigo oo laa yatacaddaa meeshsa aan dhaafin halkiisi waa taagan yahay waa lagu cilaynaya halkiisana waa taagan yahay kamaa yajuusu siday u banaan tahay an tujcala in laga dhigo macnan macna in laga dhigo yatacaddaa gudbahayo wax diidahaya ma jiro macne meeshiisa cillo u ah oo ku gaaban oo cilla qaasira ama waaqif ama laazima ah maxaad ku diideen lannu midda kalema kamaa yajuus weeye an tujcala cilada in laga dhiga macnan macnay wafi in laga dhigo oo yatacadaa meesha dhaafayo meelo kala gelayo waad ogoshiin maxay mid kala duwan yihin hada waصfun maxaa la jucila cilatan fii maxalihi wa yajuusu an yatacadaa meel kale la geeyo waad ogoshiin tan maxaa ku diidaysaan meesheedaba ilaahay iyo rasuulkiisa shaacadu inay kaga dhigto inay kaga dhigto cili maaa kudiidaysa waay ku diidahayeen lama hayo marka warkooda ma xoog badno warkooda ma xoog badno ka socon intaa waaa kusoo waxaan kaga soo hadalnay wadaadku ku dhameeyey baabkii ku saabsanaa baab اqowli fii bayaani cilati wama yajuuz an yucalala bihi wama laa yajuuz halkaas baab muhiim uuna ahaa halagu ilnoqo hala muraajaceeyo aad loo muraajaceeyo ayb halkan wuxuu kaga hadlaya xukunkii baabu bayaan اxukmi xukunka in la cadeeyo xukunku de isaguna wuxuu ahaa xukunka waa tan isagana soo marnay xukunku wuxuu ahaa khiطaab الshaaric almutacaliq biafcaali اmukalafiin biاqtidaa'i aw takhyiiri waa tan soo marnay awalwadci markii laga hadlaya iqtida markii led waxaa ku jira amarkii iyo nahyigii iyo afartii baa ku jirta amarkii laazimkaaha kii nadbigaha taxriimkii oo go-naa iyo karaahadii afarta iqtida ila waa dalabe baa ku wada jira takyiir markii la yihahdo waxaa kugu jirta ibaaxadii wadcan markuu yihahdo axkaam lwadciya kugu jirto adna waa ka gooyaan waa diidaan wadcigu inuu xukum yahay oo khilaaf ridi geliya ah waa ka gooyan almuhim khitaabun marka shaaric ama khitaabullahi midkaa tiraadaba waxaa weeye waa khitaabun mutacaliqu biafcaali mukalafiin weeye horay baan usoo marnay hadalkan kalo shiiraasi hadda meesha uu ku seegi doono labada safxaa wax macnaa male waa idinsii hormarinaayo wuxuusan macno u lahayn weeye waa hadal iska jadali ah oo uu ka keenay kutubul maxaa la jadal kitaabkiisa mulakhaska iyo macuunada iyo kayrkeedba u ka keenay wadaadda lagula niqaashayo laakiin hal mas'alo oo usuul fiqi iyo fiqi kaa anfacaysa oo macno leh meesha kuma jirto marka waa iska dulmaraynaa iska dulmaraynaa ayb sida inay tahayna culimo kalaa sheegay culimo kalaa sheegay oo maxaa la yidhaha asaga laftiisa ku naqdiyey wey iclam waxaad ogaataa biyo ana alxukma xukunku huwa ladii kii weeye maxaa la yidhaha tacallaqa uu ku xirmay kii wey huwa ladii kii wey tacallaqa ku dhegay wey cala alcilati cilo ku dhegay wey cilo kii ku dhegay weeye oo min ataxliili in wax la baneeyaa iyo wtaxriim in wax la diido la joojiyo la manciyo iyo wliijaabi shay in la waajibiyo iyo wlisaad shay in la rido oo lagaa tuuro shaygaanu ma jiro weeye taasa ku leeyaha marka shay iska lakin tacriifka horan soo marnay ayaa ka fiican waladii tacalaqa cala alcilati min ataxliil wataxriim cilada kii ku dhegay weeye oo ciladu dee maxay tahay markii ciladii laga helay meesha laga helay xukun baa ka ratimahayo wy xukunkaas ama taxriim buu noqon ama tacliil buu noqon oo ciladu markiiba dalbanaysaa markii ciladii wasfigii maxalka laga helay maxalka mushababiga markiiba inaad xukun ku dhejiso waa qasbi oo cilada xukun bay dalbanaysaa ima iijaab wa ima taxriim wa ima nad wa ima karaaho wa ima he ibaaxa bay dalbanaysaa taasuu ka hadlaya iclam ana alxukma huwa aladii tacalaqa calى اcilati ciladu ku dhego weeye oo muxuu aha min ataxliil wataxriim wاliijaab walisqaad intaba waa imaanaya ijaab in wax lagu waajibo dusha lagaa saaro isqaad in lagaa rido lagu xaladhalay baad waxba lagu or iska wa huwa calى darbayn waana laba darbi musaraxu bihi mid la cadeeyey iyo wamubhamun iyo mid maxaa leeyaha la mugdigeliye mid la mugdigeliyey labadaas u qaybsamaa falmusaraxu bihi midka la cadeeyey an naquula waa inaan dhahno fajaaza waa banaan yahay fajaaza waxaa banaanaaday an yajiba inuu waajibo hal cadeey hadda xukunka sooma jeed fajaasa waxaa banaan an yajiba inuu waajibo xukm waa la cadeeye an ijaaba lagu sheegay awaama maahan waaa lgu yidhi fawajaba waxaa waajib noqotay an yajiba inuu waajib noqotay waxbaa ka hororeeyey laakiin muhiimaddu maxay tahay xukunka hadda waa lagu cadeeyey inuu waajib waxaa waajib noqonaysa inuu waajibo waxaa banaan inuu waajibo iyo wamaa ashbaha daalika kaa wax la mida oo xukunkii la cadeeyo xukunka u noqdo xukun cad oo musaraxa uu noqdo weeye ayb midka mubhamkaad ka garanaysaa marka musala marka mubhamka lagu sheega si fican ufahmi doontaa marka waxaan waa wax niqaash jadal jadaliyo walmubhamu soo maaha calaa adrubin waa noocyo buu ku yiri saddex nooc ayuu sheegi doonaa minha waxaa ka mida wey adrubtaa saddexda alcadrub buu yiri saddex buu ka sheegi doonaa minha waxaa ka mida an naquula inaan dhahno faashbaha kada xukunkan wuxuu shabahay sidaasoo ekaada kada kaasuu shabahay mubhadis uma jeedin tan macnaheeduna waxaa weeye qof baa wuxuu u imaanaya qof mujtahida ama caalim ah markaa su-aal weydiinaya hadalku hadda waa dheer kutubjadal markaad dib ugu noqoto baad si facul fahmaysaa waxaa qof baa saa'ila wuxuu u imaanaya mujtahidi qof caalim markaasuu le sheekhow masaladaa ka waran ma xalaal baa mise waa xaaraan wuu fiirinayaa markaasuu leeyahay yushbihu kada saasuu shabahaa yushbihu kada maxay tahay taxriim mushabaha taxliil mushabaha nadbi mushabaha karaahu shabaha marka yushbihu kada waxa weeye e waa wax la isla ogolyahay sheekhu xunkaanu maxaaraanba markaasuu yihi yushbihu kada macnaheed marka waxay noqonaysaa xaraam mushabaha sheekhu xukunkan mawaajiba yushbihu kada ee yushbihu lwaajib wey marka wixii la sheegay ayuu wuxuu dhahayaa hee waa u egya alla ilah kawa u egyahay saas unbaa laga wadaa wey an naquula waxaa la yidhaha faashbaha kada kaasuu shabahay fa min annaasi waxaa ka mida ah man qaala yidhi ina daalika hawsha ayadaa oo xukunka mubhamka oo tashbiiha faashbaha kada la oranahayo laa yasixu ma asaxaayo war jirana ma aydhe waa baatil bayna maxaa dhacay liannahu xukmun weeye mubhamun oo xukun la dheeh la mugdi geliyey oo wixii aan la garanayn wey taa macnaheedu le maxaa la rabay cillada waxaa la rabay inay caddahay kabacdina wax cad oon garanayno asalka cillada ku jirta wax cad oon garanayno kabacdina cillada aan jiidno faracna aan ku dhijino waxaan garanaynaga laakiin hadda waxaadna tiri fa ashbaha kada shay cadba meesha ma yaallaba sidaa daraadee shaabilxaashi wuxuu yiri u xukmi lianna tacdiyata alxukm ila alfarci laa takuunu ilaa biwaasitatiha biwaasitati alcilla wey falaa budda waxaa loo maaran layahay loo huran layahay an takuuna inay hata ciladu wey mucayanatan mid la barri oo la garanayo aduguna waxaadna leedahay faashbaha kada saa waa u egyahay baadna leedahay inuu shay kalena waa dhici kartaa markaa marka waxa wey waa hor iska jeda leh wa minhum waxaa ka mida man qaala yidhi inahu yasixu waa asaxaya inaad tira faashbaha kada oo xukunka aad iska ibhaamiso waa asaxaya wal asaxu waana sida xanfayowyada badan buu kuyirshiray saasuu maray wey saasuu maray waa iska horjeeda lأna almuraada sii cilaynaya lأna almuraada bihi hawshan ujeeddada laga leeyay faashbaha kada muraadka ujeeddada laga leeyay waxaa weeye faashbaha wuxuu egyahay kada kaasuu egyahay weeye fi lxukm xukunku uu egyahay alladii xukunkaasoo waqaca uu dhacay weeye asu'aalu canhu in la isweydiye uu dhacay bimacnaa qofkii u yimid istifsaarka waday ama maxaale caamiga ahaa ama qof daalibulcilmiga oo raba nin culamaa inuu su-aal weydiiyo dheeh ka galay ayaa yidhi sheekhu masaladaanu ma saasaa mise waa saa markaasuu fa ashbaha kada waxaad sheegtay waa egtahay xaaraam inay ogto egtahay marka waaca suaalu faashbaha kadaa ay fi lxukmi wey xukunkiibay shabahay alladii kaasoo waqaca suaalu canhu la isweydiiyey oo saa'ilkii mas-uulku ay isweydiiyeen wadaalika midkaa asaga ah oo su-aashu ay ka dhacday wadaalika kaas oo maxaa leeyahay canhu waqaca suaalu canhu la isweydiiyana macluumun waa mid la garanahayo oo la ogyahay bayna saa'ili midkii wax weydiiyey iyo walmas-uuli kii la weydiya labadaba isla ogyihin wey laakiin annagaa mugdi nooga jira warka ma garateen hota annaga mugdiba hadda nooga jira laakiin labada wax isweydiinaysaa oo saa'ilkii mas-uulku waa isla ogeyn saa'ilku waa ogyahay wuxuu weydiiyey mas-uulkuna waa garanaya wax la weydiiyey kabacdina wuxuu ku yidhi faashbaha kada waa egey alla ilahay marka ayagu waa hawla isla garanaya marka waa hawl iska jadalo wey wax macnaha ku dhisan ma jiro saa wey fayajuus waxaa bannaan an yumsika inuu maxaa la yidhahdaa uu ka haysto wey uu ka istaago mujtahid oo macnaha mas-uulka la soco waa mas-uulka midka wax la weydiiyey maxaa la yahay fayajuus waxaa u bannaan wey mas-uulka waxaa u bannaan an yumsika inuu ka joogsado oo ka haro can bayaani cadayntiisa usan waxba cadayn maadaama ay tahay macluumatan waa mashhuuratan baynahu wa bayna saa'ilhaa inuusan sii sharxin sii faafay waktina isaga lumin ee yidhaahda yushbihu kada waa u banaan tahay wey oo yushbihu kada u banaan marka almuhim hawshan waa hawl jadalka kutubtaasubaa lagu ilnaqo iktifaan muxuu saa u yeelaya wa joogsanaya iktifaan isagoo ku kaaftoomaya bilcurfi curfigii caadadii alqaa'imi ee taagnaa weeye baynahumaa dhexdooda oo wax isla garanayaan haddaan ku idhaha jaa arajulu maxaa la yihahda waa nimaa isla garanay soo maaha arajulu markaan ku yidhi waxaad ku kaaftoomaysa inaanay labadeennu aan isla ogan ashura ay tahay he cahdiye ay tahay soo maha saas tanna waxaa weeye iktafa wuxuu ku kaaftoomay weye mas-uulku maxaa layihaha bilcurfi alqaa'im curfkii dhexdooda maxaa layihaha taagnaa oo isla ogaan baynahuma ayuu ku kaaftoomay marka masii faahfaahine fa ashbaha kadaa buu iskay marka wax macnaha saa usoo yiri waa sala soconayna Eh, baabka horaa muhiima waa hawshan u tacdiifinaya hawshan wax saas uma siyan wa waxaa ka mid a eh, ibhaamka waxaa ka mid a alxukmuha waxaa ka mid a an yucallaqa in lagu xiro wey an yucallaqa in lagu xiro calayha dusheeda in lagu xiro cilladii wey an yucallaqa calayha cillada in lagu xiro ataswiyatu saasa kutubta ku qoran an yucallaqa calayha ataswiyatu bayna xukmayn laba xukmi in lagu simo an yucallaqa calayha cala alcila ataswiyatu in la simo bayna alxukmayni laba xukun baad ku simaysaa wey laba xukun baad maxaa le simaysaa laba xukun baad simaysaa mafsadada ku simaysaa ka qowlla fi ijaabi niyati niyadu inay waajib tahay fi wudu weysada wey waxaa laysku hayaa niyada weysada ma waajibaysa mise ma waajibayso axnaaf waxay qabaan ma waajibayso shaaficina waxay qabaan waa waajibaysaa axnaaf waxaa laakiin laysla ogol yahay inay tayamunka waajibayso oo maxaa dhacay tayamumka waxay leeyihin lannahu waa cila daciifa wey waxaa le waa wudu iyo maxaa leeyahay tahaaro daciifa wey niyad bay marka maanta lagu xoojiyo leanna asalku maabuu ahaa kabacdi maagaa meesha ka baxay bedel bay ka tahay waa daciif niyo waa in lagu xoojiyo warkaasay leeyihiin tiba marka hadda la isku haya marka waxaa la rabaa in qiyaas lagu laasimiyo in in la yidhaahdo maxay ku kala duwan yihiin طahaarada maaica iyo biyaha dareeraha lagu weysaysanayo iyo طahaarada maxaa ley jaamidka lagu weysaysanayo ciidda ciidda qalalana maxaa udhexeeya waa cibaado iyo cibaado waa طahaaro iyo طahaaro wax udhexeeya ma jiraan saas raba in lagu laasimiyo waxaa kaloo rabaa in lagu laasimiyo la yihaahdo maadaama ay cibaado iyo ahaare ayiin niya loo baahan yahay sida aan loogu baahnayn qiyaas loo qiyaas qaato markaad nijaase iska dahirayso waxaad iska dahirayso ha ahaadeen ama biya isaga daahiri ama ciid isaga daahiriye waxaa weeye midkoodna niyo uma baahna tusaale haddii nijaasa ku gaarto eh, de marbaad biyaha isaga daahirin marbaa kabtaada nijaasa gaari ciiddaad ku xogiyo waad ku daahirso kuma daahirsamayso a marka labadu midna niyo uma baahna saysan markaa nijaaso iska daahirinayso ama biyo isaga daahiri maayica ama jaamida ciid isaga daahirsa niyo ugu baahane ayay markaa tahaaro qaadanayso hee ama biyo ku tahaaro qaada ama ciid qallan ku tahaaro qaada niya u baahan yihiin meesha lasaga qiyas qaatay ma fahamtee halkaas wax la isaga xiraaya ayb laakiin hawlahan oo dhan adiladaa ka xoog badan wey hawlahan hawsha iska jadalkaa adiladaa ka xoog badan marka ka qawla aan niri wey fi ijaabi niya aan niri fi lwudu waysada waxaan niri inahu tahaaratun horta waa tahaaro waana ahaaro qaadanaya waa cibaado haye fastawa waxaa sinmay weeye ahaarada waxaa sinmay jaamiduha mideeda qalalan oo tayamumka ciid lagu tayamo jaamidku waa ciidda qallalan la soco iyo wamaayicaha iyo maxaa layihaha mideeda dareeraha oo biyiha fi niyati niyada waa ku siman yihiin mar hadday tahaaro iyo tahaaro yihiin almaayic waljaamid niyada waa ku siman yihiin waana waajib niyadu waa waajibaysa in niya lala yimaado haye taas xaggaasaa laisaga shabahay waa laisqabadsiiyey jaami maxaa la maayici iyo iyo maxaa la jaamidki waa laisqabadsiiyey ka isaalati nijaasati oo kale wey sida nijaasada loo suulinaayo oo maxay tahay cadamu niyati wey fii isaalati nijaasati fi lmaayici wljaamid wey sidaasoo kale w halkaas marka waa mid walba dhinac baa la aadaya famin asxaabina asxaabtana waxaa ka mida man baa ka mida qaala yidhi ina dalika laa yaصix hawsha ma asaxaysa ay dhaheen naga daayo jadalkan iyo hawsha ma asaxaysa naga dhaafa liannahu waxay dhaheen mujtahidku ama qaa'isku qaaiska haddaan ah liannahu qaa'isku cidda wax qiyaasanaysa yuriidu wuxuu doonayaa bihi hawshan wuxuu la doonayaa ataswiyata inuu simo bayna almaayici shayga maayico dareeraha ah iyo maaa waljaamidi iyo midka qalalan engegan inuu simuu rabaa wey fi asli asalka uu ku simo fi isqaadi niyati niyada inay dhacayso fi isqaadi niya oo maxay tahay de waa nijaazi ka isaalati nijaasa kumuusan soo dhihin marka wuxuu yihi labadaas asalka waxaa weeye ila marka u fiirso in la ysaga qaas in la yidhi weysadii waa طahaaratun e yastawi fiiha jaamiduha waa maayicuha farac baa laga dhiga intaas hoose farac baa laga dhiga isaalo oo nijaaso la suuliyo inaysan niyad u baanayn maayaceedii jaamidkeedana maxaa laga dhigay he asal baa laga dhigay marka saas wuxuu ku leeyahay liannahu yuriidu wuxuu doonaya cidda wax qiyaas qaadanaysaa bihi hawshan wuxuu la doonaya ataswiyata inuu ku sugo xukunka kusigo ku simo bayna almaaci waljaamidi inuu ku simo fi lasli asalka oo ah isaalatu nijaasa fi isqaadi niya niyadii in la riday niyadii kuwan waa laga tuura niyada waa laga tuuray wa fi lfarci farci oo kee ahaa inahu طahaaraة fastawa jaamiduha waa maayica fi niya weeye fi iijaabi niyati weysadii maadaama ay طahaaro ahayd ama maayic ahaate ama jaamid ahaate farac baa laga dhigay marka iijaabi niya niyadu waajib bay noqonaysaa halkaasa wa laga dhiraniyey oo laga keenay wahuma xukmaani waana laba xukun wey nimanka diida waxay guren wahuma xukmaani mutadaadaani waa laba xukun oo diid isu a bay dheheen waa laba xukun diid isu a wasax wey xagee diid isugu yihiin midna waa ihbaat midna waa nafyi marka labaad midna hee waa tahaaro iyo cibaado weeye midna hee waa isaalatu nijaasa wey shuqul isku laba xukun did shuqul isku lahay bay dheheen halkaasi maxali wadaadada iga tuuray walqiyaasu bay ku dheheen weli waa naqaashaya nimanka waa naqaashaya diidanaa walqiyaasu bay dheheen in wax la qiyaastana waxaa weeye an yushtaqa waa in lasoo dhambasho lasoo jeexdo an yushtaa xukmu an yushtaa xukmu xukmu waa in lasoo ishtiqaaqdo oo lasoo dhambasho an yushtaqa xukmu shayi xukunkii maaa shayga xukmiisa waa in lasoo dhambasho oo laga keeno min nadiirihi mid asaga la mid ah mid asagii la mid ah oo cibaado la ah ama maxaa la yidhaahdaa ii sheeg aan manci la ah sida طahaaradoo kale maaa la yihahdaa isaabatu nijaasa waa shay maxaa la yidhaahdaa manhiyaad ah oo shay iska manhiyaado mararka qaarkood dee cibaado maxaa la yihahdaa ma ah inaysan noqon bay badan tahay hadaad niya la timaado ma lagaa ajarsiin ha waa lagaa ajarsiin adaad niya la timaado haddaad niye adoon la imaan aad isdaahiriso waxay waa asaxaysaa haddaad hadda tusaale ahaan adoo nijaasa kugu taala roob soo daato ood roobka iska istaagto ood waxba niyo roobka isaga ororodo waxaa way nijaasada waa tegaysaa wey dahabati nijaasa adiguna maada niyo roobka isaga socotay gurigaad usoo cararaysaa waad qoyday nijaasadii baxday maada niyo tagtay marka wax niya ay u baahan tahayna ma jirto marka wuxuu ku yih walqiyaasu an yushtaqa xukmu shayi shayga xukmisa waa in lasoo ishtiqaaqdo oo laga soo dhambasho oo laga soo jeexdo o laga keeno min nadiirihi mid asaga lamida weeye laa min didihi wa naqiidihi mid asaga dadkiisa kasoo horjeeda iyo mid naqiidiho isaga burinaya in xukunka laga keeno warkaa waxay dhan war saxa maaha wey warkaa ma yeelaynayna nimanka niqaashay dowda iyo ayib warkaa nimanka saas halkaasi ku niqaashay wa minhum waxaa ka mida wey man qaala yidhi ina dalika yasixu waa saxaysaa wax dhibana male wax dhibana male annagu waxaan ka rabnaabay tashbiiha guud iyo hawshaa guud xoogaa cillaaan caqli fahmi karo oo la odhan karo kan waa tahaariya cibaado mideeda maayica iyo mideeda jaamidka alla ila xukunkaa laysuu geeyo niyo hala waajibiyo sida maxaa la yidhaahdaa he shayga nijaasada oo la suurinayo maayiciisa iyo jaamidkiisa xalee niyo aan loo dalbin tashbiiha guud baan ka rabnaabay deenimana yasix waa saxayaabade wa min man qaala ina dalika yasix wa huwa saxiix shiraaskanu saxiiso ma jeed لأنa xukم اcilati cilada xukunkeedu cilada xukunkeedu oo ah waa inay طahaaro tahay hadda la soco n maa la alati ykwnha طahaaratu لأnn wuxuu ku yihi xukم اcilati cilada xukunkeedu huwa waxaa weeye aلtaswiyatu waa in la simo bayna اlmaaci wاljaamidi maayaca midka dareeraha ah iyo jaamidka midka qalano engegan waa in lagu simo fii asli niyati maxaa la yihahdaa asalka niyada waa in lagu sugamo asalka niyada waa in lagu simo labada lagu sugo oo laga wada helo ah, haddii ay tahay eh, ahaaro ay tahayna laga wada helo hadday tahay maxaa la yidhahda isaartu mujaasan laga wada waayo oo in lagu simo wataswiyatu simitaanka bayna almaaci wاljaamid finiya lagu simanahe mawjuudatun waa mid joogta weeye fi اlasli asalki waa joogtaa asalki waa joogtaa asalkiina hadda kee aha isaaratu mujaasu ay ah la soco laakiin maxay ku joogtaa waa in la diiday oo meesha laga saaray saasay ku joogtaa ay wاlfarc farcina waa joogtaa weeye min ayri اkhtilaafin ayagoosan iskhilaafsanayn waa joogtaa w min ayri اkhtilaafin ayagoosan iskhilaafsanayn waa joogtaa wey ama asalkii farca waxaa kaloo loo waxayn karaa taswiyaةu bayn اlmaai wاljami fi niya mawjuud fi اlaصli asal waxaa la oran karaa tusaale ahaan tayamunku way joogtaa wey asal tayamunku way joogtaa niyadu way joogtaa farci wuduugiina waa inay joogto markaasu qaabkana waa loo dhigila sas waa lasaga qiyas qaata kutub اfiqi markii la yihaahdo maxaa tayamumka hadday ku timid oo ahaara niya hadday ku timid waaa weysada maxaa daliilu ah waaa le waa looga qiyaas qaatay min baab alqiyaas way oo maxaa le cibaadaadka qiyaas ma ku baahan tahay ma ku banaanya ku imaan haabaa lagu ohan haddaysan cibaado madax banaan ahayn laakiin ay tahay min baab furuuc e waa ku banaan yahay min baab furuuc waa ku banaan yahay kaan maalin hore soo miaalinaye nebi maxamed alayh salat hadduu meel suuradaha ku sujuuday sujuud tilaawa nebi maxamed meel laga hayo e meel kale in looga qiyaas qaato amaad samayso maxay noqonaysaa waa banaanaanaysa soo ma waa banaanaanaysaa sura sajda hadduu nebi ku sujuuday waxaa banaan inaad ku sujuuddo xaggee xaj inaad ku sujuuddaa banaan wey haddaad tira waa cibaade sheekhu cibaadadka sujuudda ma ku banaanta waxaan ku leenahay hadde laa farqo wax farqo u dhexeeya ma jirto wey minta kale waa furuuc ee cibaado madax banaan ma aho cibaado madax banaan ma aho marka mawjuudan fi اlasl wاlfarci min غayr اkhtilaaf wey inamaa yadharu buu ku yidhi wuxuu muuqanayaa alikhtilaafu baynahumaa wuxuu muuqanayaa labadan wuxuu muuqanayaa oo labadan ah faraca oo ahaarada kusa inahu ahaaratun ku saabsan maxaa la yihahdaa iyo isaarat nijaas wuxuu muuqanayaa fi tafsiili markii la tafsiiliyo markii la tafsiiliyo wuu muuqanayaa wadalika midkaa asagaana laysa ma walaysa dalika kaana ma aha nin buu ku yidhi xukma cilatihi ciladiisa xukunkeedii maaha shuqulna kuma le waa shay ka madax banaaw saaxib alxaashiya wuxuu ku yidhi u fiirso fa yuqaalu waxaa la odhan inahumaa ay aljaamidu wاlmaayicu mustawiyaani waa ku siman yihiin fi اlasl اladii huwa isaalaة nijaasati fi suquud soo ma jeedi suquud riditaan la riday طahaarada maaica iyo jaamidku waa ku siman yihiin niya oo muxuu yahay waa suquudka inay niyadii kaa dhacdo lagaa rabin haye wa fi اfarci farcan waa ku siman yihiin aladii huwa اlwuضuء watayamum fi اlwujuub soo ma jeedi waa ku siman yihiin marka asalkii oo ahaa nijaasada wax loo qiyaas qaadanayay niyadu waa ku siman yihin asalki asalkaa waa ku siman yihin oo maxay tahay lanno jaamidka imaaci waa ku kulmeen wey waa ku siman yihin waa suquud labadaba haye kan muxuu yahay tahaarada oo weysada iyo tayamunkana muxuu yahay waa ku siman yihin lannahu he huwa lwujuub waa inay waajibtoo lagaa raba inaad niya la timaado ayb marka muxuu ku yidhi wainamaa yadharu اkhtilaaf wuxuu daahirayo muuqanaya baynahumaa ee bayna wuduga wuduga iyo tayamumka ahaarada marki laga hadlayo ahaarada marki laga hadlahayo iyo markii laga hadlahayo isaalatu nijaasa marki laga hadlahayo fi tafsiili markii lakala faahfaahiyo labada markii lakala dhigdhigo ayuu kuu muuqanaya ikhtilaaf kuu muuqanaya oo midkan muxuu noqonaya cibaadada tahaaru noqonaya kana isaalatu nijaasu noqonaya meesha ikhtilaafa ka soo baxayo walaysa dalika kaasuna ma ah oo tafsiilka walaysa dalika oo tafsiilkaa ma aha buu ku yidhi xukma cilatihi ee cilat maxaa la yidhaahdaa cilat asl cilati asl istawa inay labaduba ku siman yihiin cillo maxaa la yihahdo xukunkeedi ma ah shuqulna kuma leh laakiin waa shay banaanka ka yimid oo sharax ku yimid saa daree number saddex u ku yar u fiirso bal xukum cilatihi waxaa weeye asl istiwa waa inay siman yihiin waa inay siman yihiin tahaaradana waa inay ku siman yihiin wujuubkii maxaa la yidhaahdaa oo niyadii laga wada helo maxaa la yihahda isqaadki inay ku siman yihiin isaalaةu nijaasa waa inay ku siman yihiin aladi kaasoo jucila asalka asl istiwa alladii kaasoo jucila laga yeelay jaamican mid wax jamcinahaya waa lagu siman yahay ayb wاlاkhtilaafu fi tafsiil laa yaduru biاlqiyaas haddii tafsiil qiyaaska uu kaa galana wax dhiba male almuhim hawlahan wax saa usii xoog badan ma aha hawl saa usii xoog badan ma aha laakiin waa qofka maskaxdiisa ayun baa la rabaa in lagu waxeeyo hawl iska jadal wa minha waxaa ka mid a midka ugu dambeeya waxa weeye an yakuuna waa inuu ahaado xukmu اlcilati cilada xukunkeedu waa inuu ahaado ihbaatu taأhiiri limacna ihbaatu in la sugo tacsiirin saamayn iyo raadayn in loo sugo limacna macno waa in loo sugo midka saddexaad halkan ku sheega waxaa weye min alxukmi mubham weye min alxukm mubham almucalaq cala alcila weye minha waxaa ka mida weeye an yakuuna xukm xukm alcilati cilada xukunkeedu waa inuu ahaado ihbaat sugitaan la sugo e oon la nafiyoo la diidin weye taiirin taiir in loo sugo limacna macna taiir iyo saamayn iyo raad uu leeyahay waa in loo sugo misaalka cadaanaysa milu qowlina aan ini weye fi siwaaki cadayi lisaa'imi qofkii soomanaa inahu cadagu inahu cadagu tahiirun waa tahiirin iyo maxaa lay nadiifin weeye oo yatacallaqu ku xiran oo ku dhegan oo ku tacalluqa bilfami afka weeye qofka afka bini aadam ku tacalluqa cadagu deo ayib min gayri nijaasatin afkiina nijaase lagama daahirina la socda afkahe afkaygu waa nijaaso caday baan ku dhaqaaya lakin haddii afka nijaaso ay maaa maad ku samey adi nijaas taado af maaa lagu sameeya biyaha la isticmaalayaa marka inahu tahiirun weeye siwaagu oo yatacalaqu meesha ku tacalluqo ku xidhan waxaa bilfami waa afka min gayri nijaasatin nijaasana afka kama tadgiirinayso kama dhaqaysido haye fawajaba waxaa waajibay xukun soo mujeeda hadda isbaatiga an yakuuna inuu ahaado lisawmi soonkii inuu ahaado lisawmi soonki inuu ahaado ta'hiirun saamayn in uu lahaado iyo raadin uu ku lahaado fiihi fi siwaak inuu ku yeesho fiihi fi siwaak ku yeesho soonka marka maxaa la yidhaha saamaynta iyo raadaynku wuxuu ku yeelanayaa cadayashadii inaad cadayato soonkaagu waa saamaynhaya muxuu seeba ku saamaynhaya haddee waxaa lagu odhanhayaa tusaale ahaan ku shaaficiyadu say wataan bacda zawaal hee ha cadayanin baa lagu odhanhaya marka cadayga yaa ii diidoo saameeyey soonkii baa saameeyey soonku maalmaha kale ba cadowga maalmaha dambe waqti walba ii furan yahay wey laakiin markii bishii ramadaan la joogo soon waajiba soomanahay waxaa la bacda zawaal ha cadayanin oo sheekhu cadagayga maxaa ku dhacay maxaa saameeyey maxaa ii diiday soonkaa saameeyey soonku soo saamayn kuma yar marka cadagi aa ku yeeshay banaanka taalo tusaale wuxuu yihi kalmadmadati waa sida luqluqashadoo kale luqluqo luqluqasha waa afka biyo maxaa la yihahda madmadada oo afka biyo lagu warwareejiyo iyaduna saamayn bay soon ku leedahay oo maxay ahayd de maxaa yeely wabaaliq fi istinshaaqi ilaa an takuuna saamian so nabig alay sla ma oran ayaduna saamayn bay ku yeelatay soonkii soonkaagi saamayn bay ku yeeshay luqluqashadii leannu marka kale inaad iska luqluqato oo ku xeeldheeraad waa kuu banaanay laakiin markaad sooman tahay soonkii luqluqashadii saamayn buu ku yeeshay waana kaa diiday wuxuuna ku yidhi ha ku xeeldheeraanan jooji buu ku yidhi tii baa lasa qiyaas qaadanaya kalmadmada fa haadaa midkan asagaaba yasxu waa asaxaya insaa wax laysaga tashbiih qaato oo manci iyo manci waxba ha ku kala duwanaadeen waktigaa ku kala duwanaade waxay dhalinaa kuwatiga waa ku kala duwan yihiino midna madmadashadu waxaa weye lama ogole markii waagu beryo soonba saad u xirato soon waagu kuu beryaba salaada fajir ba ha noqotee inaad istinshaaq aad ku xeel dheeraata ilaa intaad ka afurayso waa mamnuuc lama ogola taa agga watiga lagu kala duwan yahi laakiin cadagu bacda zawaal wey isagoo wakti kooban oo yar agga watiga lagu kala duwan yahi laba waxaa lagu kala duwan yahay madmadadu soonka waa fasaadinaysaa waa burinaysaa laakiin haddaad cadowga asig uma burinayo xaggaana natiijada lagu kala duwany laakiin maxa la raba hada in la iskaga qiyaas qaato taiir iyo taiir manci iyo mancin intaa umbaa wa lasaga soo dhawoy hawsha waa fahamtay maylata intaa bas unbaa hadda la wadaa wax kaloo mis jira ma jiraan fahaadaa yasix waa asaxaya maxaa dhacay liana sawm liana lisawm soonkii taiiran saamayn baa u sugnaatay weeye filmadmadati luqluqashadii uu ku leeyahay wey wahuwa maxay taiirka muxuu yahy wahuwa mancu diida weeye almubaalagata ku xeel dheeraasho fiiha madmadi lagu xeel dheeraatay la diiday in madmadi lagu xeel dheeraato soonku waa diiday taatiirkuna ku yeeshay kuna xeel dheeraan kartid wey dhammaan maalintii oo dhan wey oo haddii aan ku xeel dheeraado maxaa ka dhalanaya biyaha kugu fagan soonkaagana waa fasaadaya wey ila anahu nahyi baa derdertay wey kamaa ana lisowmi soonka say ugu sugnaatay taaiiran saamayn say ugu sugnaatay fisiwaaka cadayshada say ugu sugnaatay wey marka waa taaiir iyo taaiir waa ujeedaan wa huwa waxaa weeye taaiirkuna filmanci waa in la diiday minhu siwaagii minhu siwaagii waa in la diiday bacda zawaali qoraxda markay suusho duhur la tukado kabacdi waa in lagaa diiday weeye laakiin diidisa ayadaahu daliil male daliil maxaa la wadaado de daliil ayay way sheegtaan lakin daliilkaas maxaa la daliil xoog badan ma aha dakhaluufu fami saa'imiin adyo min cind allahi rixil maski xadiiskaas maxaa loo daliilsaday daliilkaas ma xoog badnaa culimadii maxaa leeyahay min ataabiciin wa kayrihin saxaaba xataa asarkaasoo markii la weydiiyana waxay dhaheen nebi maxamed iyo ilaahay nama amrin afkanaga huurada inaan u dayno afkanaga hee huure inaan u dayno ilaahay nama amrin rasuulkuna nama amrin bayni marka wakti kaste halka dhegta markastoo salaad la galayo dhegta caday baa ugu jirin waa cadayn jireen ah, xadiiski maxaa leeyahay lowla ana shuqa calaa ummatii la amartum he eh, bisiwaak cinda kuli salaa yaa derderay wey marka maxaa la yihahda ha daahir oo nasa midkaana waa istimbaad daahir nasa oo banaanka yaalla iyo istimbaad adoo wax ka istimbaaday maxaa la yihahdaa lagu daahimay badnaga lagaa takhalusayo aan ka socon marka daliilkaan ma xoogana wain kaana taiiruhumaa buu ku yiri taiirku hadda raa inu fasiro wain kaana taiiruhumaa saameyntoodu labadooda mubaalaqada iyo siwaaga mukhtalifan iskhilaafsanaad waa sax mukhtalifan waa iskhilaafsan yahayo xagga waktigana waa isku khilaafsan yahin waan sheegnay oo waa kala badan yahay midna waa maalintoo dhan waa madmadada waa mamnuuc siwaaguna he waxaa weya bacda zawaal xagga waa kala duwan yahi sidoo kale waa kala duwan yahi waxa ka dhalanahaya oo midna soomkii uu jebinahayaabaa lagu yiri fasaadinahaya oo madmadada midna hee xoogaa ajirkii buu kaa dhimaya ama ogin bay kuleeyihiin lakin sokan ma fasaadayo waa cadaygii saas lagu kala duwan marka waxa wey wain kaana taiiru ma mukhtalifan haba kala ha iskhilaafsanaadee laakiin xoogaa waxaa wey waa laiska weheshanaya wakhtilaafuhuma inay isu khilaafaan fi kayfiyati taiir kayfiyada wax u taiirinahayaan he asax kayfiyada wax u taiirinaya waa ku kala duwan yihiine laa yamnacu ma diidahayo wey oo kayfiya qaabka wax mancinaya maxay tahay dee midna soonkuu fasaadinayaa wey midna he ma fasaadinayo kayfiyada taiirka gushi waa taas la soco wakhtilaafuhuma inay isku khilaafeen fii kayfiyati taaiir inay isku khilaafeen laa yamnacu ma diidahayo sixata jamci in la jamciyo in labadoo laysu keeno oo laysaga qiyaas qaato laisku shabaho ma diidahayo buu ku yidhi taa iyadaa ma diidahayo ku yidhi maxaa dhacay lianna alqarada ujeeddadii danta aan ka leenahay isbaatu taasiiri in la isbaat waa in la sugo taasiiri sowmi soonku inuu saamaynayo fii kulli waaxidin mid kasta oo minhumaa labadoo ka mida mina siwaaki walmumada inuu saamaynayo raad ku leeyahay taa unbaan ujeeddadeennu ahayd wey waqad istawayaa wayna ku sugmeen weye fi taaiiri xagga saamaynta waa ku sugnaadeen oo midkaana waa manciyey kana waa manciyey laakiin asarta ka dhalanaysa waa ku kala duwanye waktigana waa ku dilami taa inaga hol noo taalamaaro falaa yaduru marka ma dhibaayo weeye ah, ikhtilaafuhuma inay ku kala duwan yihiin fi tafsiili xagga markii lakala faahfaahiyo oo soonka ma ku jabahaya mise kuma jabahayo waktigu waa ke tafaasiisha inay ku kala duwan yihiin nama dhimayso danna kama lehmi taas halkaas ku gabagabeyey shiiraas almuhim hawlaha marka waa hawlo iska jadalow waajad albaxi sidaa daraaddeed kitaabkiisa markuu joogo wax badan horta kumuu daray intaanu keenaa kelimaad yan oo tiro fara ku tiraysa bese buu kusoo kordhiyey markaas wuxuu yihahda mataqaanaa wa qaala asxaabu ljadal warkaanu marka muxuu yahay war usuuliyiin wataan maana waxaa wata hee asxaabuljadal iyo niqaash iyo munaadara iyo dood iyo rag dagaalamaya ayaa wata wey marka wax saas macnaha usum lakin ralabisa hadaad ku furfurto maxaa la yihahdaa waxaynahay wabilahi towfiiq